بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد إن شاء الله تعالى ما بقيق بالله رسالة ير رسالة أو مغاشي ليرو مئة حديث للحفظ مما ورد في الصحيحين بقول حديث أو بخاري مسلم na un sugnaadeen iyo risaalada iyo ku qoran risaalada isdaar ahaan ama soo saaristiina mayba isku le maktabatu imaam alwaadici iyaa isku leh oo yemanka taala daartana may ahaa daar cumar bin khadaab bismi illahi raxmaan raxiim abda-u bilaaway bismi illaahi ilaahay isinjaya ka bilaawe allihii arraxmaani oo naxariisto lahaayay gaali muslim ang naxariisay allihii arraxiimi oo naxariis gaar ahaaneed ang naxariisay mu'miniinta albaab alawal baabka anka horeey ama xadiidka anka horeey mayba ku hadalay ikhlaasu niyati lilaahi caza wajala niyada in ilaahay tabaaraka wa tacaala lan khaliso ama lan saafi garay yo ku hadala marwiyun mayba laku wariyay can cumar bin khadaab radi allahu canhu qaala samictu dheegyeeri cumar rasuula allahi sala allahu wasalam calayhi dheeg yaquulu xaal su-al leh inamaa in kalame al acmaalu acmaallo la suubiyow biniyaati niyad hegyawa ku ahaati wainamaa inkalama likulli imri'in qof kasta maa nawaa walalwalaa isu niyeysid iyo leeye faman qofkii kaanad ahaato hijratu hijiriis ila allahi warasuulihi ilaahay rasuulkeenanka hijiriis ahaato fa hijratu hijiriis ahaadase ila allahi warasuulihi ila allahi wa ilaa rasuulihi hijiriisan ahaadas way lan kasta wal ilaahay dartis un qobada ilaahay dartis iyo yani ma waa camalka kiya in ahaade waman kaanad qofkii ahaato hijratu hijiriis titis lanki ahaato lidunya adduunye inuusa kasabo yusiibuhaa inuusan adduunyadaas uusa asiibo ow imra'atin bilaamay bilaamaytaas yankifuhaa inuusan nikaxso daraadiya hijiriisan ahaato fa hijratu hijiriis ahaadase ilaa maagii oo haajara ileyh isan haajiri iyo hijiriis ahaadas way muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim iyo weriye xadiidkan mayba lahay saw nuzuul iyo lahay saw nuzuul mayba hahay lanqil oo yani mewahaa laka magacaayo muhaajir umuqays bilaamayta muqays leeraay oo yani mewha beedka ilaahay tabaaraka wa tacala fadaasi iniyan hajiido iyo qofkan dam ay bilaamaytan may bay tarayhi ana hata aniyada misnika hasdaana beedka ilaahay aan jeeda ilaa hoobaad erahaasmaayne marka karahaweeri marka muhaajir muqayskan yani mewaha ujeediis ama hadafjay ma ahayn beedka ilaahay bilaamaytan daraadiyan ambahi marka sabab nuzuulka xadiidkana saas ahay fa hijratuhu hijiradiis ahaadase qofka haddii ilaahay dartis iyo rasuulka alayhi salaatu wasalaam dartis unsuubiyo fa hijratuhu hijiradiis ila allahi warasuulihi ilaahay hegye rasuulka hegye o ahaadas waman qofkii kaanad ahaato hijratu hijiriisna uu muhaajiru maqays oo kale waa lidunyaa adduunya yusiibuhaa inuusa asiibo oo imra'atin bilaama yankifa inuusa nikaasado fahijratu hijiriis ahaasa ilaa maagi haajara ilaysun haajiri ahaas muttafaqun calayhi ixdar shirka billaahi caza wajala shirkada ku digtoonow ilaahay tabaaraka wa tacaala inaada shirkaad unsuubido marwiyin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu dheeg yari allahi sala allahu wasalam aleyhi dheeg abu hureyra yaquulu xalu sole qaala allahu tacaala allihii saray may bari xadiis ulqudus ya ana ana akhnaa koo ku deegtoon ahaa ashurakaa'i dadka oo yani me ahaa shariigi shurakaa'i yani intii oo yani me shariig lilaweele dadka ku deegtoon ahaani shirki shirkiga hege inana wala ila wadaajiyo ana maca kiikay lankala la tugo mulki imaamul aan isku lahaa lankala la sey ku deegtoon ya ilaahay tabaaraka wa tacaala man camila lankii camal falo camalan camal camalkaasoo ashraka isu wadaajiyo fiihi camalka maci maca kiikay lanki ila wadaajiyo lang aan anhayna tuugo lang aan anhayna caabudo lang aan anhay un soomo lang aan anhayna yani ma waha use walweydiiso su-aalado hayri keyrka kii kale taragtuhu anu ku tabeeri ilaahi subxaana wa tacala wa shirkahu si shirkijaybu ku tabeeri rawaahu muslim xadiidka may bariyo muslim weriye marka dembega kankuwinan badan oo dhanka bani aadanka yani ma dembe kankuwin may waha rasuulka alayh salam marki lagu warsaday ayu dembin cind allahi dembe kankuwinan badan yaa rasuul allahi keew marki la weydiyey rasuulka may baray an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka in ilaahay tabaaraka watacaala aada shirki adan suubido adiina oo og ilaahay tabaaraka watacala inuusu ka abuuray ka khaaliqay ka arsaaqow marka dambe oo shirke kuwiinaan badan malaa ilaahi subxaana watacala lanka addoonkay dambe kas usa galo cafiya dhaafe laakiin dembi usa galay oo shirke ilahay usan wadaaji ilaahay tabaaraka watacala ma dhaafo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qaala allahu tacala ilahay may bare ana an kooku deeqton ah shurakaai an ishirki shirkisadgiya ku doogteeno man camila lanka camal falo camalan camal camalkaasoo ashraka fiihi usiib yani maho sharig weelay ma makiga hayri keyrkay taragtuhu ana ku tabe bimacnaa mi wahaa lan ala lankii o yani ma ana keyrka kikay wal nan keyrkay e wal yani ma lan keyrka kikay is ilaahay kueeldhaba usu toogdo taragtuhu anankaasu ku tabay wa shirka usi shirkijay buu ku tagay rawa muslim raaqib qalbaka wa akhlis camalaka qalbaga kika cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala dabagal ku suubiyo fiirfiiriyo amalka kii kan ilahay tabaaraka watacala iskaasa jaray marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baray in allaha ilaahay laa yanduru ma fiiriyow ilaa ajsaamikum jasadkiintika ilaahay tabaaraka watacala ma fiiriyow walaa ilaa suwarikum suuraddiin ilaahay ma fiiriyow walaakin hase ahaatay yanduru ilaahay mayba fiiriya ilaa quluubikum laabtiintika ew acmaalikum camalka kiikin waliyasinsuubihasan yo ilaahay tabaaraka watacaala fiiriya waay rawahu muslim xadiiska muslim ee weriye marka yani maba hadiidkan maba idaaya in ilaahay tabaaraka watacaala lanqa baniaadan dadka baniaadanka suurudiyo gaduudinaantiyo iyo madownaantiyo yani kanga kulus iyo kanga yani maba ahaata ilaahay tabaaraka wataala aan fiiriyaane laakin ilaahay tabaaraka watacaala qulubto baniaadanka iyo camalkiio suubiyahan in ilaahay tabaaraka wataala fiiriyo mudaawamat اlistigfaari istigfaarta oo la laazimo marwiyu can اlagari bn yasaar almazaniy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اlahi salى اllahu wasalam aleyh rasuulka ma bere yaa ayuha nnaasu dadow tuubuu ilى اllahi alwiine ilaahay tabaaraka wa tacala an tawbisheena wastakfiruuhu ilaahay dembi dhaaf warsada fa ini an atuubu ilaahay annagada in tawbisheenay fi lyowmi maalintii miyata maratin boqol mar rawahu muslim xadiiska weri baabu tawbati maftuuxun ilbaabka oo yani maha tawbada maftuuxun ko furan waay marwiyun can abi musa alashcariyi radi allahu canhu can الnabiy salى allahu wasalam alayhi qaala in allaha tacala alihi sare yabsudu fidye yadahu galantiisa fidye bimacnaa naxariista fidye way bileyli hamiinka ilaahay fidye liyatuuba susuntow bisheeno musiiu nahaari lanqiyanimoho maalintii dembiga kidhiya xumaantada suubi wayabsudu fidya ilaahay subxaanau watacaala yadahu galantiis iyo naxariistiisa fidye liyatuuba susuntow bisheeno musiiu leyli lanqi xumaanta hamiinka suubi susuntow bisheeno daraadiya ilahay an fidya naxariistiis xataa tadluca ilaa iyo ka dhalato ashamsu iriida min maqribihaa darkiya yani indhiyaasi ilaa iriidaha kubato maalintii inkadamboyto oo yani mawaha calaamaatu qiyaama saacata inkadamboyto geegi iriida meeli iyo indhiyaasi ha kubata hawabada aragta geesiga yani inoo toobada warhiri waay rawahu muslim xadiidka weri min fadaa'il acmaal acmaalo kijay oo wanaagsan iyo xadiidku ku hadale marwiyun can abi malik alxaris bin caasim alashcariy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayhi rasuulku may bare adduhuuru daahir qaadashada shadru liimaani iimaanka bartanjay waay walxamdu mahad lilahi ilahay an sugnaati tamla alxamdu lilaahi hobadataro alxamdu mahad lilahi ilahay an sugnaati tamla-u buyasi almiisaana miisaanka buyaas wa subxaana allah ilaahay anazahan walxamdu lilahi ilaahay amahadleh tamla-aanin iyoona buuyaana aw tamla-w ama buuyasi maa beyna asamaawaati walardi samaawaadka arlada intan dhahayd iyo buuyasi waay wasalaatu salaada nuurun nuur waaye addoonka nuur aan atwaay wasadaqatu sadaqadana burhaanun gaashaan waay wasabru sabarkana diyaun iftiin waay walqur'aanu qur'aankana xujatun laka adi xuja kiinagada kiin dacwada aw calayka ama adiiba ka dacwaya inuus kiin dacwada inuus ka dacwaya walkudhahay milawe kulu naasi dadka dhammaantay yakdu ka lahaayan fa baayicu nafsahu nag naftiis yani baayciyaayo famuctiquhaa hureeyow oo muubiqa oo helaaga way dadka bini aadamka heraatay hawada kahayan lan acmaal o wanaagsan ilaahay raalli ka ii suubiyayo naftiisa hureeyow naarka hureeyow ilan acmaal ilaahay tabaaraka watacaala raallan kahayna waxyaalihii oo laka helaagsimaayo ilaha suubiyaw naftis yani ma way helaagow dadka lamadan qiibood la inshal bahayan rasuulka saaseeri rawahu muslim xadiidka muslimna weri isbir cala aladaa dhibka ka sabar marwiin can abi saciid wa abi hurayra radi allahu canhuma abi saciid iyo abi hureyre lamadi ah, lamadun saxaabi allah kala noqda can inabiy sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku ma baray maa yusiibu maba asiibo almuslima lanka muslimka min nasabin daal walaa wasabin iyo noog walaa hamin murug walaa xasanin iyo tiiraanye walaa adaa dhib walaa kamin iyo murugba xata shawkatu qurintoob allah ka dhika qurintaasoo yushaakuhaa o duraaso ilaa hadi jarto kafara allahu ila kafara allahu ilaahay tabaaraka watacaala dhaafe biha bisababi bisababi yani imaha dhibkaasow min khadaayahu ilahay tabaaraka watacaala gafafkiisa ilahay iyo ka dhaafe way muttafaqun caleyh xadiidka bukhari muslim weriye laa taqdab indhiriftay marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku may baray laysa ma ahana ashadiidu lanka geesiga bisuracati lanka dadka dheesyaw madii oo lamada qofood legdimaayano kan dadka dheesyaw geesi kaasmeh inamaa inkalama ashadiidu lanka oo yaanimaha geesiga alladii kiyu yamliku oo mulkiyaa nafsahu naftiisa cinda alghadabi markuus dhirf aba oo la kibilaayo galay lakoo aba xanaaq jamay balfaday ilaahay dartis yaanimaha on sabartoo lankaas isku dhaafto lan baahanye oo waan awoodnaad an lata muttafaqun caleyh xadiidka ma wariyey bukhaari iyo muslim iyo weri ilzam sidqa yani ma laazimaase runto laazim marwiyun can ibni mascuudin radi allahu canhu an nabiy sala allahu wasalam aleyh qaala rasuulka ma baray ina sidqa ina sidqa runto yahdii mabakii hanuuniyaasa ila albiri wanaag iyo samafalak hanuuniyaasa waina albira wanaag iyo samafalkan yahdii mabakii hanuuniya ila aljannata jinaada ilahi tabaaraka watacala ee kajeelasa waina arajula qofka layasduqu run sheegay xataa yugtaba ilaa lagu qora cinda allah ilahi ero sidiiqan runglow ilah isla kero waina alkadiba beentani yahdii kii hanuuniyaasa ila alfujuuri faajirnimaya kii hanuuniyaas waina alfujuura faajirnimada yahdii mabakii hanuuniyaasa ila annaari naara kii hanuuniyaas waay waina arajula qofka layakdibu been sheegay xataa yugtaba ilaa lagu qoro cinda allah ilahi eroys kadaaban beenlow inti iyo ilahay rasulanku qora iyo been sheega waay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim iyo wariyaan laa tudayac inicam nicmada an dayacdooy marwiyun can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu wasalam aleyh rasulku may bare nicmataani lama nicma maqbuunun too la kediy waaye fiihimaa lamadaas nicmo kathiiru min annaas dadka inta badan lamadaas nicmo dadka kediy lamadaas nicmo may waha asixatu walfaraaqu caafimaadka iyo faraaqada iyo yani ma waa la kakediy marka may baan lambaahaya nicmada ilaahay kasi iyo faraaqada yanimada qofta inaad kufaa'idaysato xadiid kale oo rasuulka alayhi salatu salaam uu seeri mayahay oo imaam bayhaqi iyo keyrkiah weriyan iktanim khamsan qabla khamsin shan walxaad inti shan baadijayeen dhin kahor yani kafaa'idaysada wa minhaa shantaasoo maba ku mid hayay wasixata wasixataka qabla saqamika inteed caafimaadka qobta inteedan jirin kahor kufaa'idaysay tan kale may ba hay tahi wa faraaqaka qabla shuglika inteeda faraaqadeeda qobta inteeda mashquulna hor ku faa'idaysay rawa bukhari xadiidka weri alijtihaadu fi daaca daacada ilahi tabaaraka watacala oo laka dadaalo marwiyin can thawban mawla rasullahi rasuul llahi sala allahu wasalam alayhi qaala may barahi alay slam khaadimtii kumid ahay samictu dheegi rasuulalahi sala allahu wasalam alayhi yaquulu suxaalu sole calayka korka may ba bikasrati sujuudi sujuuddo inaad badido bimacnaa rasuulka islaam khaadija lankun hay rasuulka may baray mar kasta oo lankun diyaar aho weysidiis iyo adeygii intabahan diyaariyow marka may baray wal i weydisay sal su-aaleeri wal i warsay marka may baray eh, saxaabigan yaa rasuul allahi as'aluka muraafaqataka fi ljana mayba kuweyda inaan jinaado macaki ka rafiiqi noqdo aw kayra dalika arrintaas miya warkal ami warsaas rasuulka islaam may baray warkal mi warsato maya huwa daka ya rasuul allahi arrintii yeedalay ku warsay as'aluka muraafaqataka fi ljana inaad jinaado macaki ka rafiiq noqdo markay rasuulku maduu mayba rahin calayka korka mayba ahaadayn bikasrati sujuudi sujuudda inaad habadiido fa inaka ad lan tasjud lan tasjuda lilaahi ilaahay mabun sujuuda sajdatan sajuud ilaa haddii ad sujuuda rafacaka allaahu biha ilaahay ku kor weelay darajatan darajo ilahay tabaraka watacala kiin kor weelay waxada tira ilahay canka kakika biha khadiatan gafkalan ilahay koo tira rawahu muslim xadiiska weriye al acmaalu bilkhawatiimi acmaalo khatanku waaye marwiin can jaabir radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayhi yubcasu walhabiyari rasuulka kullu cabdin addoon kasta calaa maagin maata caleyhi korja iska dhamaday iyo ilahay tabaaraka watacala maalinta qiyaamaha la saaray rawahu muslim xadiiska muslima weriye lan kastoo la isdhamada marxaladii u isdhamadaa la iska jari iyo ilahay tabaaraka watacala ha la saare laa taxqirana min almacruufi shayan shayka macruufka walba aan ka xaqirto habyaraabay marwiyun can abi dar radi allahu canhu qaala qaala lii annabiyu sala allahu wasalam calayh abi dar may bale rasuulka alay slam may ba in arayn laa taxqirana xaqirto abidarow min almacruufi macruufka je shayan shayinka xaqirtooy walow an talqaa aaba kulkulunto akhaaka walaaka biwajhin dalqin wejo furfuranba aaba kulkulunto yani ma macruufka je walbanka xaqirtay rawahu muslim xadiidku weriy istain billahi caza wajala allihii caza qaalib ka ahaay wajala wiinay kaalmaysooy can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulka ma bari alqawiyu lanka muuminka ee xoogi leh khayrun ku khayr badanyihin waaxabu ila allahi ilahay o rasulan ku jeclaan badanyihin min almu'mini daciifi ilanka muuminka ee tabar daran wa fii kulli khayrin khayr kasta ixris ixras ixris dadaalo calaa maga yanfacuka adaka anfacow wastacin billahi ilahay kaalmaysay walaa tacjaz ina cajistooy cajisoolog nagatoy bain asaabaka haddii adaka asiibo shay-un shay falaa taqul in ertoy inkuqoolay low anii aniiba haddii facaltu an suubilahi kaana meedba haadalay kada wa kada si isa iyo nagada lahay haddin arrintu haddii musiibo kii dhido yani ma haddayna ku baaran dega lahay ana diyaar garoobi lahay isku ilaali lahay sida qobsada lahay an ertoy manaha awaa qadar ilahi tabaaraka watacaala inaad ku qobsade ini ad aaminto lan baahanye iimaankaas ala koofade alimaanu billahi marki la tiriyaay may bahay sita iyo hay alimaanu billahi wa minha mayba kumid hayay وبالqadri khayrihi wa sharihi min allahi tacala wal al walay qadare shee shar haatoy ama kheyr haadoy inaad yani ma inaad ogaato maqaadirta ilahi tabaaraka watacaala hegde inay ku ahaatay walaakin hase ahaatee qul dhe qadarullaahi wamaa shaaa facala waa ilaahay qadarka kijay ilaahayna wal alla walaa isdoon iyo suubiye fa ina low kelimada oo low leerow yani mewha taftaxu mayba furaase camal shaydaan shaydaan camalka kijay iyo furaas way haddii si ise low low low aan suubilahayn oo kale ngartay low taasa yani mayba rasuulka leeya taftaxu camal shaydaan shaydaan camalka kijay iyo furaas way rawa muslim hadiiska wariye almu'minu bayna ashukri waasabri lanka muumanka ah ilaahay inuus un shukriyo in ilaahay darteed un sabar iyaan dhahay way shukri iyo sabar aan dhahay marwiyin can suhayb bin sinaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam caleyhi rasuulka mabara cajaban mayba yaableh liamri lmu'mini lanka muumanka arrintatidis ina amrahu amarka kiijay kullahu dhammaantiisbu lahu khayrun khayr an ahaati walaysa maahane dalika arrinti iyada min liaxadin axad ila limu'minin la muumin maahine in asaabathu hadduuse asiibto saraa'u haddii yaanimo barwaaquse asiibto shakara ilaahay aan shukriya nicmada ilahay aan ku shukriya waay fakana khayran lahu khayran atarantiyeede wain asaabat haddii us asiibto daraau yani mewha dhib haddii yani mewha balaayo i baas asiibtona sabara dhanka addoonka ee sabareh fakana sabarkaaso khayran lahu khayran ahaadi way rawahu muslim xadiiska weri shucb liimaani iimaanka qeybiyaalday marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allahu wasalam aleyhi qaala aliimaanu iimaanka rasuulku meebare bidcun wa sabcuuna toddobaatan dhowr iyaan qeybsame aw bidcun wasituuna ama lixdan iyo dhowryan qiibsime shucbatan oo qeybayaal ah fa afdaluhaa yani meewaha kaanka fadli badan waa qowlu laa ilaaha ila allah way wa adnaha kaanka hoosayona meewaha iimaanka qeybojay imaadatu aladaa imaadatu in la biro ama lakuzuuliyo aladaa waxyaalaha dhibkasheenow ani dariiqi wadooyinka dhibka jididka dhibkasheenow in yani meewaha la zuuliyo qurunti iyo shiidagi iyo jaqafki iyo waxyaalaha jidka dadka dhibaayan inaad ku birto walxayaau yani meewa heshoodkana shucbatun qeyb kumi shucbatun qeyb kumida min aliimaani iimaanka kumida waay muttafaqun caley xadiis buhari iyo muslim wariye min mukafaraati dunuubi waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacala dunuubta ka baabiiyo ka tirtiraaw oo ka dhaafo waay marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli ilahi sala allahu wasalam aleyh qaala rasuulku may bari alsalawaatu alkhamsu shanta salaadood oo la tukudow waljumcatu ila aljumcati jimacado la tukuda ilaa jumcada kale lakadeerow waramadaanu bila ramadaan ilaa ramadaan bilo kale oo ramadaan kale lakadeerow muqafiraatun too dhaafas waay limaagii oo beynahuna iyondhahayto addoonka ilaahay tabaaraka wataala dunuubtiisiiyo dhaafa ida jtunibat ilkabaa'iru haddii usiibida jtunibat ilkabaair haddii yani mewaha usiiba ku dhoorsado dunuubtii wu wiineenba usi ku dhoorsado yani ilaahay tabaaraka wataala dunuubtii i yaraayeen ilaahay tabaaraka watacaala ka dhaafo shanta sabaad ilaahay tabaaraka watacaala yadahu dhuubta ka dhaafe jumcada tukata ilah jumcadka lagdaro ilahi tabaaraka watacaala dunuubta dhaafe bil ramadaan oo soonta ilaa ramadaanka lagadero ilahi tabaraka watala dunuubta dhaafe haddii ada dembi weyn baad an lukoyn ilahi tabaaraka watacala gafuur raxiim way min asbaabi rida allahi asbaabta ilaahay tabaaraka watacaala raali geliyow oo ilaahay tabaaraka watacala nakafarahawe marwiyun can anas radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayhi in allaha rasuulku ma bare layardaa ilahay raali ka naqde can ilcabdi addoonka kijay an yakula inuusa aamo alaklata aamis fayaxmidahu usreed unka mahdi calayha calaa acaamihim gurigaas kordhiya ilahay sunka mahdi iyo ilaahay tabaaraka watacaala iyo ilaahay tabaaraka watacala kaala ka nagda aw yashraba in isu waraawo ashurbata yani ma waraawo isu waraawo biyo isu waraawo cabitaan waraabo fayaxmidahu isuka calayha cala shurbi walaagaas isu waraawi biyogasa isu waraawi kordhiya isu ilaahay tabaaraka watacala isuka iyo ilaahay tabaaraka watacaala yaraa la ka nagda muslim xadiidka weri alxamdu lilahi aladi adcamanii wasaqaanii wajacalanii min ayri wajacala warasaqanihi min hayri xawlin minii walaa quwa adkaartii as oo rasuulka alayh salaam jiday in adiganiimow aad akhristolan baahni markaasan guri aanta ama biyo ad waraabto annahy can kasrati suaali annahy nahyi oo reebow can kasrati suaali su-aal badinka lisku reeb yo xadiidka yani su-aalo badan oo yanimo listu su-aalow yo xadiidka ku hadale marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sala allahu wasalam aleyh qaala dacuunii rasuulka oo taba maa taraktukum ilaa an siinku oo taba inamaa in kala ma ah ahlaka wal halaagi man qof oo duul oo kaan ahaaday qablakum hortin ahaaday la halaagi man ilan halaagay kasratu su-aalihim su-aal badinta tiitiyo waاkhtilaafuhum iyo khilaafeen calaa ambiyahim ambiyadiyo iyo khilaafa jireen faidaa nahaytukum haddii ana siin kareebo shayin shay siin kareebo ku dhowrsaa shay kasow waidaa amartukum haddii ana siin amarona biamrin amar faatuu lukoya minhu hegkiijay shay kasow ma stadactum intii karankin aysin awoodan lukoya mutafaqun caleyh xadidka bukhari muslim wari annahyu can ilbidac بدعda يعني ما in لku hero iyo ku hadل حdيثكم kن ku hadل النهي reebo عن البدع بدعd يعني y ku hadل النهي reebo عن البدع بدعd la reeb ku hadل مروين عن عائشة رضي الله عنها قالت مبتر عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من أحدث لنك درسيو في أمرنا أمر كان هذا أو كان ما شيء وليس أصيبكم مدها منه كجي فهو رد شيء كسرية كولنا غواي غير مقبول كولوغ لا دومي متفق عليه حديث البخاري مسلم وري addaalu kana tusiyo cala alkhayri khayrka lanka tusiyo kafaaciliisu oo suubiya la too'ayy waay marwiyun can abi mascuud cuqbata bin camr alansaariy albadriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulku may barayn man dalla lanki tusiyo calaa khayrin khayr lan tusiyo falahu usiina may baleya mithlu ajri ajarki oo faacilihi lanki suubi ajarkii oo yani mh ilaahay inqoraay oo kale usiina ilahay tabaaraka watacaala iyo siiya waay lanka walaalka ee khayr tusiidi yani mh haddii tusiya khayr kasta uska dhaqaaqa intii oo yani ma xasanaad is helo yaad in lato waaye rawahu muslim xadiiska weri addiinu nasixa diinta naseexo waaye can tamiim bin aws addaariyi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu wasalam aleyhi qaala addiinu nasixa rasulka mara diinta naseexo waaye qulnaa may baan arnaylin asxaabi rasuulilah liman ayngata ya rasuul allah qaala lilahi ilahay diinta naseexan ata weli likitaabihi kitaabka kijay walirasuulihi rasuuljay waliaimati lmuslimiina muslimiinta madaxdiyo wa caamatihim iyo caamadiiyoba intaba yani ma diintan istiqaamat way rawahu muslim xadiiska muslim ba weri almu'minina mu'miniinta ikhwatan walaalo waaye can anas radi allahu canhu an inabiy sala allahu wasalam aleyh qaala rasuulku ma bare laa yuuminu axadukum axadkiin murumayow xataa inti yuxiba usa kuli jeeloodo liakhiihi walaajay maa oo yuxibu isula jeeriya linafsihi nafsatiisa wala isula jeeriye ilaa usalanka walaaja iskula jeelado iimaan kaamil e mal kulana rasulka saasari muttafaqun caleyhi bukhari muslim weri almu'minuuna jasadun waaxidun dadka mu'miniinta hal jasad oo kale la tooyiin can inucmaan bn bashiir radi allahu canhuma qaala qaala rasuul llahi sala allahu wasalam calayhi rasuulku may baray masalu lmu'miniina mu'miniinta sifidiyo fii tawaadihim jacaalka iyo nis qaban wa taraaxumihim naxariistiyo in is naxariisayaan wa tacaadufihim in isnuglaanta iyo in isnuglaadeen in iskaalmeeyowga iyo in iskaalmeeyaan masalu ljasadi hal jasad oo kale la to-iyo jasadkaasoo ida ishtakaa haddiisu xanuunsado minhu isagakija cudwun xubun ka mid ah haddiisu xanuunsado tadaaca in isku weray lahu usu aljasadi jasadka intiis kale bisahri waalxumaa dhafar iyo yani mawha qandha iyo isku wera way muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim weri takyiir lmunkar munkarko yani mawha la zuuliyo iyo xadiidka ku hadale marwiyuna can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaala samictu dheegiyar abi saciid alkhudriy rasuula allahi sala allahu wasalam aleyh dheeg yaquulu xaalu soo man ra'aa lankeerwa minkum isinsiin munkaran shay oo munkar eh yani mawaha haduuse arago falyuayirhu ha zuuliyoy biyadihi galantiisa ku zuuliyo ha ka baabiyoy fain lam yastadic haduusan awoodna inuusan yanima galanta ku zuuliyo fabilisaanihi carabka ka sheegay walaahun ilahi raalamakeena mihi o isku dhaafaa eroy fain lam yastadic haduusan awoodnana fabiqalbihi qalbiga ka habay wadalika adcafu liimaani qalbigoo la ka kahdo waa iimaanka meelanka tabar way rawahu muslim xadiiska wariyey calaamaatu lmunaafiq calaamadooyinka ama sifaatka yanimo laka kasaw munaafiqiinta marwiyu can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu waslm aleyh qaala rasulku ma bari aayat lmunaafiqi munaafiq yani mawa calaamudooyinka la kakasoo salaatan saduway idaa xadasa hadduusi sheekay kadaba beena sheega waidaa wacada hadduusi yani mawha usu ballan galo akhlafa dibdhika waida tumina hadduusi la aaminona khana khiyaane way mutafaqun caleyhi hadiiska bukhaari muslim wariyeen itaquu dulma washuxa dulmo ku dhoorsada iyo bakilnimo ku dhoorsada xadiiskaasoo ku hadla marwiyu can jaabir bn cabdالlahi radi allahu canhuma ana rasuula اlahi salى اlahu waslm aleyh qaala rasuulka meba itaquu ku dhowrsa adulma dulmo faina adulma dulmada dulumaatun waa mugdiyaalo yowma alqiyaamati maalinta qiyama mugdiyaalo iyo nagde way wataquu ku dhowrsa ashuxa bakiirnimo faina ashuxa bakiirnimada ahlaka walka halaagay man dul oo kaan ahaaday qablakum hortin haadee laka halaagay xamalahum yani ma bakiirnimadaas daraadya iyo dulmadaas xamalahum mayba ku xumbaareen calaa an safakuu iniyo deediyaan dimaa'ahum dhiigikiyo wastaxalluu iniyo xalaawataysdaan maxaarimahum maxaarimta ilaahay tabaaraka watacaala waxyaalihi xaaran ilahay ku walimina xalaadaysan iyo ka qasabi waay rawaahu muslim xadiiska muslima wariyey hada huwa almuslimu kan waa muslimka dhabtee can cabdullaahi bni cumar bin caas radi allahu canhuma can inabiy sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku ma baray almuslimu lanka muslimke man qof way sarima badbaadiyey almuslimiina muslimiinta ka badbaadi min lisaanihi wayadihi aradka iyo galantisku badbaadi walmuhaajiru lanka muhaajirkeena yani ma wahaa oo dhoorsadow man hajara lanka ku dhoorsaday ama yani mawha ku haajiray maa naha allaahu canhu walaagu ilaahay tabaaraka watacala isku reebi muttafaqun calayhi almu'min musaabun lanka muminka wal asiibe marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam caleyh rasuulku ma beray man yurid illaahu lanka ilaahay la doono bihi khayran khayr lanka ilaahay la doono yusab minhu ilaahay tabaaraka watacala asiiba imtixaan fara badan ilaahay tabaaraka watacala yani mawha iyo haliilsiya waay ah, ida axaba allahu qowman ibtalaahum rasuulka alai slam may barahin haddii yanimo ilahay qom jilado qomkaas imtixaan ilahi tabaaraka watacaala aayad ilahay nama bahatay fi suurati alcankabuut aliflamim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuuna dadka mayba aqbalayan miya ini iyo ilaahay rumayni keliya la eraano oo iyoba inlan imtixaanana lan jaraban iyo aqbalayan miya ilahay tabaraka watacala saaseeri jazaa lqaswa qalba enjegnaanta jaasintii ee ku hadal xadiidkun marwiin can jariir bin cabdullaahi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulka may barahin man laa yarxam الnaasa laakiin dadkan inu naxariisna laa yarxamhu اllah ilahay maga naxariiso mutafaq calayhi min xuquuqi اlmuslimi cala akihi xuquuqda oo lanka muslimka awlaadii kelay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi sala اllahu wasalam aleyh qaala rasuulka ma bare xaqu lmuslimi lanka muslimka xaqdi ala lanka kale walaadiya e muslimka isku leeyi khamsun shan waaye raddu salaami salaanta intu isku naga hoob salaam inuu salaam intu isku naga wa ciyaadatu lmariidi lanka jirin yani ma walaadiya inuusu booqdo waitbaacu ljanaa'izi janaazadii oo la raho waijaabatu dacwi weerdhintii oo yani no ini la ajiibo haddii lankolkakin weer inaad ajiibto idiseeto watashmiitu ini la farax alcaadisi kano hindhisoodi ini la farax geliyo yani ma haddii hindhishoodo alxamdulilah walaalkaas er adin inaad naxariisto yarxamaka allah ilahay ka naxariisto er sinika ero yahdika allah six baalo muttafaqun calayhi almuslixu almuslixu laysa bikadaabin lanka oo yani ma masaalaxada suubiyaayo heliski iyo suubiyaw lanku sigee ma-ee lanka u beento sheegaaw can umi kaltuum binti cuqba bina abi muciid radia allahu canha qaalad may batray samictu ilayhi rasuul allahi sala allahu wasalam aleyh yaqul xaal sale laysa ma ahane alkadaabu lanka beenaalaga alladii kii oo yuslixu oo wanaajiyayo bayna annaasi dadka dhatiyo heliiskasi dhex dhikow fayanmi maalayo khayran khayr ow ama yaquulu ku qooreeyo khayran khayr kelmid oo khayra ku qoolow muttafaqun calayhi ixfad xaqa jaariga jaarika احفظ دور حق جارك درسك كيك حقوقك لي دور مروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال ابن عمر يا عائشة بائرنا الله كنا رضانا قال رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال مزون جبريل جبريل يوصيني سو ان دردرمو بالجاري درسك حقك يجي سو ان دردرمو حتى ظننت الا ان كملي انه اصيب حال شانه سيورثه انس دخل سيدون الا ان كملي متفق عليه اجتنب الكبائر ذنوب توين كدورسي عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما can inabiy sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku mebel alkabaa'iri dunuubta waaweyn alishiraaku billahi ilaahay oo lin shariig weelo wa uquuqu lwaalidayni waalidiinta oo la kacaasiyo wa qatlu nafsi nafti oo la dilo walyamiinu lkhamuus dhaarti oo la timbiya yani mew hallan oo aligeyka alle eh yo yani mew shay korku saarti weliba daas kabacd adoo ogto iyo haddana dhaaradaas ilahay ha ka dhaaradaas rawahu bukhaari weli xadiidka afshi salaam salaanto yani mewha faafay marwiyan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayhi wladii nafsi biyadihi rasuulku may baray waladii kii ka dhaarday nafsi naftay biyadihi galantiska jadta ka dhaarday laa tadkhulu magalaasan aljanata jinaado ilahay magalaasan xataa tu'minuu ilahay sin ku rumaytan walaa tu'minuu ilahay ma rumaysan xataa taxaabuu ilahay sin isku jeelatan awalaa adulukum siin tusiyey calaa shayin shay shay idaa facaltumu haddii sin suubidanba taxaababtum isjeeladaasaan afshu salaama baynakum rasuulku may barahin hana tusi waa ishabtasane afshu faafiya assalaama baynakum salaanti yani ma beenka dhaftinga yani ma faafi marka may balan bahayan salaantalanka walaalkay hadiiskii warku assalaamu calaykum iyo tarmar walba geegba way salaameen dadku iraan jiran weliba waxyaalaha oo lanka oo mar walba dadka salaamo mayba rasuulka tilmaamay inuusan lankosa kibir baarukayay albaadi min asalaam bari min alkibari xataa labada qof oo lanka lanka salaanta bilaawi iyo yani maha lanku sigayaan rasuulka mayba ka tilmaamay inuusan bari kuyay salaanta kibirka rawahu muslim xadiiska wari xurmat almuwaxid lanka muwaxidka ilaahay tabaaraka watacaala oo yani ma waxiday ilaahay tabaaraka watacaala kheerjay walang lagu يعني لنكاس حرمة سلية كهذا الحديث مروي عن أبي عن أبي عبد الله عبد الله الطارق مروي عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت ديجيري رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ديجيري يقول حال سؤاله من قال لنك قول لا إله إله مجر إلا الله ألوين مينا فكفرك كفر بما يعبد لعبدا من دون الله ألسك فيسك كفر حرم ننكسك وحارم ماله مالك كيجي ودمه ديجي وحسابه حسابتنا على الله تعالى اللي سريعها رواه مسلم fadl التwxيid twxiidka fadligusilay can cubاadةa بn الصاmit radi الlahu canhu qaala qaala rasuul اlahi salى اlahu وsلم alيh rasulka ma bare man shahida lankii oo qiro an laa ilaaha ilaha intan jarna ila allah alweynuahayna waxdahu xaal shalaysaye laa shariika lahu oyaanimoha shariik usulugidaawan an jarna wa ana muxamedana maxamed cabduhu addoon jeyna useeye warasuuluhu rasuul jeyna useeye wa ana isa nabiyullahi isana cabdullahi ini addoon jey ila useeye warasuuluhu rasuul jeyna useeye wakalimatu kalimiisna alqaaha tuuray ilaa maryama maryama hergeysa ku tuuri wa ruuxun iyo ruux oo minhu hergakijay ka ahaade waana aljanata jinaado xaqun xaqiniyati usuu rumeeyo wanaara naartana xaquniya dhabiyata adkhalahu llahu ilaahay geliya aljanata jinaado geliya calaa maagi kaana ahaada min acamali camalka geliya muttafaqun caleyh xadiiska bukhari muslim weli almu'minu bayna alkhawfi waraja ilaanka muuminka mid bandhahaya obse iyo raje can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu sala allahu wasalam ale rasulka may baray aljanata jinaada aqrabu unku dhowaan badanta ilaa axadikum axadkin min shiraaki naclihi kobtis fargallo kije unku dhowaan badanto way janaadn ku dhawaan badanta wa naaru naartana milu dalika saas oo kale ya naarta hadka kiika naarta meybaan ku dhawaan badanta kobtis fargalaje ya rasulka ala slam ku dhawaan badanteeri rawahu lbukhaari xadiisku weriyey ixdaru addunya adduunyo ka digtoonaga marwiyun can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu wasalam aleyh rasulka mebaray ina min maagi ina min maagi akhaafu anun ku obsado calaykum korkiin min bacdi bacdii kiikay maa wa yuftaxu calaykum korkiin ku furmow min zahrati dunya adduunya dhidhidaashe wa ziinatiha ee ziinadiye mutafaq caleyh xadidka buhari muslim weriye laa yabqa lilmari ilaa camaluhu lanka qofka bani aadamke laa yabqa man baaqin hadaw lilmari qofka man baaqin hadaw ilaa camaluhu camalka ka jiri maayna can anas radi allahu canhu qaala can anas radi allahu canhu can rasuuli ilahi sala allahu wasalam aleyhi qaala rasuulka may baray yatbacu may barahay almeyita lanka meyidka halaatan sadirhaas ahluhu wamaaluhu wacamaluhu ehelday maalday camal yeerhe fayarjicu isnaani lamiha nagdaayan wayabqa mayba baaqinada waaxidu harinko yarjicu nagday ahluhu ehelday eh, wamaaluhu nagdaayan ويبقى مما أنباغنا غدا عمله عملك كيجي أنباغنا غدا ومتفق عليه الدنيا سجن المؤمن الدنيا يعني موها لأنك مؤمنك حبسجي وايه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم عليه رسولك ما بري الدنيا الدنيا سجن المؤمن إلا أنك مؤمنك يحبسجي واي وجنة الكافر لأنك كافرك أنا جنايس واي رواه مسلم حديثك وري مركا dadka muuminiinta ilaahay tabaaraka wa taala dunyada ka imtixaana gaaladana ilaahay tabaaraka wa taala ka baadiye inay gaalada adduunye ka raaxaysaan oo aakhira sidnan jarna ilahay tabaaraka watacaala sheegay ma barayn qul tamatac bikufrika qaliilan inaka min asxaabi innaari gaalnima tiita ka raaxaysay walyar ada yani meba meba kumid ata ahlu naarta kumid ata albir walismu samafalka ama wanaaga iyo dembega can inawaas bin samcaan radi allahu canhu can nabiy sala allahu wasalam aleyh qaala albiru samafalka ama wanaaga xusnu lkhuluqi maba kumid dabeecada wanaagsan iyo kumid walismu dembegana maa shay waxaa ka shaka geliya fii nafsika nafsada tiita wakarihta ada ka haday an yadalaca ini oo kii daalacdo ama kii arago caleyhi naas dadka kii aragana ada ka haday dembe kaasa leedahay rawaahu muslim xadiiska maba wariyey muslima wariyey man yuxibhu llah ilahay tabaaraka watacaala ay jeeriye can sacd bin abi waqaas radi allahu canhu qaala samictu ileeg yeeri rasuula llahi sala allahu wasalam caleyhi yaqulu xaal sole in allaha ilahay tabaaraka watacaala yuxibu ilahay jeeliya alcabda addoonka attaqiya ilahay ku absada uya jeeliye addoonkaas oo alkhaniyi oo yaniime waa alkhaniya oo hodanta nimadan saaxib oo xoolaha leh alkhafiya oo hatan yanimo isqaryow ee ilaahay tabaaraka watacaala iyo ilahay tabaaraka watacala jeeliyo fadlu sadaqati watawaadu sadaqada yanimo fadlag yeelata iyo tawaadu ilahay daraadis yanimo lan tawaaduco iyo xadiidku ku hadale marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu wasalam aleyh qaala rasulku ma baray maa naqasat maaba nuqsaanton sadaqatun sadaqad min maalin maalmaba ku nuqsaanto wamaa zaada allahu ilaahay maabin ziyaadiyo cabdan addoon bicafwin cafo ilaahay maabin ziyaadiyo ilaa cizan ilaahay tabaaraka watacaala cize isharafo ilaahay in kordhiye wamaa tawaadaca maaba tawaaduco axadun axad lilahi ilahay maaban tawaaduco ilaa rafacahu allahu ilaahay kor qaada koran weelawe darajihiisa koran qaada way rawaahu muslim xadiidka weri kun rafiiqan lang oo rafiiqe noqoy marwinan caaishata radiallahu canha ana nabiya sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku ma baray in allaha ilaahay raqiiqun allihii oo jila cusno nugul waa ilaahay yuxibu ma bay jeeliyaa ilaahay arifqa nuglaanto iyo jeclaanto nuglaanta iyo ilaahay tabaaraka watacaala jeeli waay wa yucdi siiyay cala arifqi nuglaanta ilaahay tabaaraka watacaala siiyay maa oo laa yucdi insyaana cala alcunfi lanka oo shidada yani isluwiinada saaxiba walinsyaanan iyo ilaahay tabaaraka watacaala siiye waay wamaagi oo laa yucdi insyaana calaa maa siwaahu walaa yusakwir insyana iyo lanka rifqiga saaxibu rifqiga ilaahay tabaaraka watacaala siiye rawahu muslim weri yasir wabashir fududay oo yaanimawaana bishaareey can anas radi allahu canhu an nabiy sala allahu wasalam aleyh qaala rasuulku ma baray yasiruu fududaaya walaa tucasiruu un ulusayten wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu waana un roorsin dadka muttafaqun caleyh xadiiska bukhari muslim weri annusxu liraciyati lanka amaanada lan dhiibay wala la raasiy yani maha waanadiisi xadiisku hadale can macqil bin yasaar radi allahu canhu qaala samictu dhegiye rasuul allahi sala allahu wasalam aleyh dhegi yaqulu xaalu su-aale ma min cabdin addoom abajaro yastarcihi illaahu ilaahay walraasiyaw raaciyatan yamuutu reed dhimadaayo yowma maalin yamuutu su dhimadayo wahuwa kaashin usiinuka usu khiyaani usu eeye liraaciyati walaa isla raasiye ilaa haddii isu jaro xarama allahu ilaahay ka xaaramtoole caleyhi kordi aljanata jinaada iyo ilahay xaaram ku xaaramtanam wala muttafaqun caleyhi min ahli janati jinaada dadka ehelkan ah eh, can ciyaad bin ximaarin radia allahu canhu qaala samictu dheegyer rasuul allahi sala allahu wasalam aleyh yaqul xaal sole ahlu ljanati dadka ahlu jannaha ah eh, salaasun sadduhay duu suldaanin lan kasta oo yani ma duu suldaanin lan oo yani ma aha suldaannimada ansaaxib oo madaxtinimo ansaaxib eh muqsidun oo yani ma hatana garsoorayo xaqi ilaahay garsooraw muwaafaqun hatana yani ma aha waafajiyo si ilaahay tabaaraka watacaala yani ma aha us amari nus hatana xaqi in waafajiyo garsoorka in waafajiyo warajulun qof oo raxiimun oo yani ma naxriis laho raqiiqu lqalbi hatana qalbi nugul likulli dii qurba lan kasta oo qaraabo ansaaxibe wa muslimin musliman saaxibe wacafiifun oo dhooridaya mutacasifun la dhoorsida unuus eh zuu ciyaalin hatan ciyaalin an saaxib eh rawaahu muslim xadiiska wari fadlu lxayaai xishoodka yani mew ahaan fadligu silay can cimraan bin xuseynin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulku may bari alxayaau xishoodka laa ya'tii ila bikhayrin kheyr mahayne waa kala misheenowa muttafaqun calayhi min khisaali liimaani iimaanka yani mewa khasladooyinyey can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku may barya man qofkii kaana ahaaday yuminu biاllaahi lanka ilaahay rumay walyowmi alaakhiri maalinta aakhir rumay falyukrim ha karaamay dayfahu martidiis waman kaana qofkii ahaaday yuminu biاllaahi kii ilaahay rumay walyowmi alaakhiri maalinta aakhirna rumay falyasir ha xariiriyoy raximahu qaraabis ha xariiriyoy waman qofkii kaana ahaaday yuminu ko rumay biاllahi walyowmi alaakhiri ilaahay maalinta aakhir lanki rumay falyaqul ha ku qoolay khayran khayr ha ku qoolay ama ha ka hadalay ow ama liyasmut hasku aamusooy متفق عليه حديثك ما بوريه بخاري مسلم يوري والله سبحانه وتعالى أعلم